بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنحكب الله بين آيات اللحدا إيا الشن سورة الحج إلى آخر السورة إن شاء الله تعالى آيات دي هنا وحي أهيد له ألا وحا أسقنا هذه ما في السماوات وما في الأرض سمادا وحا كيرا إيا وحا أرضا تشوغا الله إسكاله حيوانك إيا دابدا إيا قيدها إيا wain allaha allana lahuwa alaniyu ka hodanka ah wey alxamiidu oo mahadsan calaa kulli afcaalihi buu ku mahadsan yahay alam tara ma ogaatay ana allaha alle sakara la inuu idiin sahlay ma fil ardi ardada waxa ku sugan iyo walfulka doonyaha tajrii ay soconayso filbaxri badda dhexdeeda biamrihi isaga maamulkiisa ku socon alle maamulkiisa ku socon yumshuu samaa samadana wuu hayaa alle an taqaca lianlaa si ayna ugu soo dhicin cala alardi dhulka ilaa biidihi idankiisa mooye inuu isagu ogolaado mooye dhulka ayna kusoo dhicin in allaha alla binaasi dadka la ra-uufun kii u naxariiso u tura weeye raxiimun oo u naxariiso wax siiya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay waxaa ardada ku sugan gebi ahaan in lainoo sakhiro dadka loo sakhiray xawayaanka dadkaa xukuma geedaha iyo dhulka iyo beeraha wax walba dadkaa xukuma ku intifaacsada allah baa nicmada doonyahana allah inoo sakhiray baday dhex maaxi ilaahay maamulkiisa ku dhex maaxi badda hal kiilo hal yaroo quruuraxon isku kiila hadii lagu tuuro salkuu tegi boqol tan iyadoo boqol kunoo tan iyadoo wadana geli maysa way dhorsaba biqudrat illaahi tacaala w hadaad aragto markay badda soo dhex marayso xaggii xaggay uga kala sheexeen baddu xawsuunka iyo kusoo kala jex waxaad moodi inay dhici saasay u gelgilaan allah baa sidaa inoo yeelay samadana wuu inaga hayaa inagu soo dhici mayso inuu isagu idloo ogolaado mooye soo dhici mayso inayna tiiran lahayn aynu aragnana waa kaan soo maray allah subxaanau watacaala ra'uufuraxiim weye labada kelimo ee ra'uuf iyo raxiim mid waliba waa naxariis laakiin ra'uuf waa u turid dhibku uga turi raxiimna waxbuu siin weye saasay kala yihiin marka allah sidaa inoo yeelay waa inaan de aamino sooma ah alamtana ma ogaatay mase ka war heshay an allaha alla sakara lakum inuu idiin sahlay maa fi ardi ardada waxa ku sugan oo dhan bani aadamka isticmaala oo ku tasarufa oo ku raaxaysta walfulka doontiina wuu idiin sakhiray tajrii xaalo ay soconayso filbaxri badda dhexdeeda biamrihi alla maamulkiisa ku socon boqol kun oo tan oo saaran baynu dhulka hoos u gelayn badda hoos u gelayn wayumsiku samaa samadana alla wuu haya an taqaca alla taqaca si ayna u dhicin calal ardi dhulka ugu dhicin ilaa biidihii idankiisa mooyaane haduu alla ogolaado way dhici in allaha alla binaasi dadka la ra-uufa kii u naxariisto u tura weeye raxiimuna u naxariisto wax siiya wahuwa alle alladii allah weye axyaakum idin nooleeyo idin abuuray oo candhuuf idinka abuuray uma yumiitukum wuu idin dili uma yuxyiikum qiyaamuhu idinsoo noolayn in alinsaana dadku lakafuurun gaalnimo badna weeye nicmada alle uu siiyey ku shukri maayaan allihii kii ku abuuray ee ku dilay ee ku nooleeyey nicmaduu ku siiyey ku shugri insaanka dabeecadiisu in alla u naxariista mooyaane waa gaalnimo badne kafuur waa facuul wey facuulun iyo facaaliyo mifcaaliyo waa amhilatu mubaalaqa la yidhaha wa huwa alle alladii allaha weeye axyaakum idin nooleeye min nudfa yuu idinka abuuray uma yumiitukum wuu idin dili uma yuxyiikum haddana wuu idin noolayn ina alisaana laakiin dee dad badan oo alla unaxariistay oo shukrii baa jira likulli ummatin ummad la arka kulliga jacalna waxau yeel mansakan cibaado yaanu lahum iyagu naasikuuhu ay camal falayaan ay kugu cibaadaysanayaan falaa yunaasicunaka yaanay kugula murmin filamri amarkan diinta ahe adigu lagu waxyooday yaynay kugula murmin wadcu dadka ugu yeedh ilaa rabbika rabbigaa aqoontiisa ugu yeedh inay rabbi aqoonsadaan inaka adigu lacalaa hudan hanuun baad ku sugan tahay mustaqiimin oo toosan nabiylaahi maxamedow wadadaada wada aan ahayn oo toosani ma jirto mustaqiimka markii luqada carabta la yidhaahdo waa jiidka toobiyaha ah oo muraadkaaga kugeyn baa mustaqiim la yidhah haduu jidku lexleexdo qalqaluxan yahay mustaqiim ma aha nabigu sidaas u jeexay hareerahana xarijimuu ka jeexay wadadii xaq ahayd wataasuu yidhi meelahana walba ibliis baa taagan buuhi ibliis dhinaca shahwadu ka iman dhinaca waswaasku ka iman mid walba ibliis ka gacan haadin wey taa nabiyulaahi maxamed maray unbaa wada ah. marka ummad walba waxaa loo sameeyey cibaado iyo camal ay sameeyaan bilmatel gaaladu waxay ku yidhaahdeen waxaad idinku dishaanna waad cunaysaan wixii alla dilana ma cunaysaan waa sidee qoladii hore saa yeeli jirtay jaahiligii baktigay cuni jireen markaasay ku yidhaahdeen war waxaa idinku dishaanna waad cuntaan waxaa alla dilana ma cuntaan waa sidee qolo waliba camal bay leedaha iyo daaco u gooni ah yay anaga sidana sidanaa noo camala waay likulli ummatin ummad la arka jacalnaa waxaan u yeelay masakan cibaado hum iyagu naasikuuhu ay ku camalfalayaan falaa yunaasicunaka yeena kugula murmin filamri amarkan diinta eed haysato ee dadka u sheegayso yeena kugula murmin oo ina fikrado cusub baanu kusoo siyaaday yayna dhihin wadcu ugu yeedh dadka ilaa rabbika ilaa sabiili rabbika rabbigaa wadadiisa ugu yeedh inaka adigu lacalaa hudan hanuun baad ku sugan tahay mustaqiiman oo toosan wainjaadaluuka hadday kula murmaan faqul waa tira waxaa tira allahu alla aclamu og bimaa tacmaluuna waaad camal falaysaan hadday kula murmaan waa intii aan dagaalka la fasixin hadday kula murmaan waxaa loogu jawaabay midka jaahilka ah ilaahay baa loo jawaabi maayo in loo jawaabo lama ogola maxaa yeelay faa'iide male waa mucaanidow ma e, ma gar qaadanayo mar hadduuna gar qaadanayn waxba hau jawaabine warna kala geeri ku dheh sidaa ku dheh jaahiliinta looma jawaabo hadda suuqan oo kale dadka jooge murma ma looma jawaabo ha u jawaabin wain jaadaluuka hadday kula murmaan faqul waxaa tidhi allahu alla aclamu og bimaa tacmaluun waxaad camal falaysaa ilahi baa idinka abaalmarin ani waxba igama khuseeyaan allahu alla yaxkumu wuu xukumi beynakum dhexdiinna yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa fii maa shay buu idinku kala xukumi kuntum aad haydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna isku khilaafay haddii niman jaahilihii kuu yimaadaan oo ku yidhaahdiin bal muran kula soo galaan ha jawaabin allaha idin xukumay baa qiyaamaha idinkala xukumay waxaad ku khilaafsantihiin kii xaqa ku taagnaa iyo kii baadilka ahaa iyo kii waswaaska qabay iyo kii shakiga qabay iyo kii muminka ee dhabta ahaa qiyaamaha xukunka jooga halkaa ka dhirso marka meesha waxaa kuu taalla alla xukunkiisa yaa tegi doontahay maxaad la tegi ka fikir middaa allahu alla yaxkumu xukumi baynakum dhexdiina yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa fii takhtalifuuna fiihi kuwa isku khilaafay alam taclam ma ogaatay ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa fi samaai samada waxa ku sugan iyo walardi ina daalika waxaa samadii ardada ku sugan fii kitaabin kitaab bay ku sugan yihin loomaxfuudkaybay ku qoran yihiinba ku diyaar yihiin ina daalika arrintaasi cala allahi alla yasiirun way fudud tahay inuu alla wax walba ogaado way fudud tahay alla subxaana wa qalim ku abuuray qalamka markaasuu yidhi octub maxaan qoraa buu yidhi qalinkii waxa ilaa yowmi alqiyaamo ahaan doona qorbu waxaa weeye konton kun oo sano ka hor kaana carshullaahi cala almaa carshiga allana biyuu dul taagnaa marka qalinkii maxaa qor la yidhi maxaan qoraa buu yidhi ilaa yowmi alqiyaama waxa dhici doona ilahay cilmigiisu waa sida wuu qoran yahayba haddana wuu ogyahay alla subxaana watacaala qalbigaagu hataa ogyahay waxaad hoos u tiraa ogyahay wax walba allah baa ogweyn alam taclam ma ogtahay ana allaha yaclamu inuu ogyahay maa fi samaai samada wax ku sugan waalardi ina daalika arintaasi fii kitaabin bay ku sugan tahay maxfuudkii weye ina daalika arintaasi cala allahi alla yasiirun way fududdahay waxaan qiso ku maqlay sheekhdii tigtigaadahaa shacabsalaam xajaawac buu ahaa baa la yidhi saddex xerahuu leeyahay yidhi nin walbaba meel cidlaa ah tago kusoo khalwe nin baa soo noqday yaa sheekho waan waay meel cidla ah. meel walba ilaahi baa ila marka waa sida meel walba allah baa ku ogwey subxaana watacaala yacbuduuna way caabudayaan min duuni illahi alla keyrkii lam yunzal aan lagu dejin bihi bicibaadati suldaana waxujaa wamaa laysa lahum uma sugnaanin bihi shayga ay caabudan cilmun waxay ka ogyihiinna male wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugna mina sin wax u gargaara waxay caabudayaan alla sukadiisa waxaan xujo lagu soo dejinin cibaadadiisa waxaa la raba waxaa weeye cibaadada in xujo lagu soo dejiyo sidaa waxu caabud la yidhaah cilmina waxujooh daliilna ma hayaan cilmina umalo iyagu cilmi uma hayaan marka wuxuu gargaaraa ma jiro qofku markuu waxaan alla caabudo gargaarkiibuu ka fog yahay waxu gargaari ma jiro wayacbuduuna way min duuni illaahi alla sokadi maashay lam yunazal aan lagu soo dejinin bihi bicibaadati sulaana waxuja on daliil lahayn wamaa laysa lahum uma bihi cibaadadiisa shayga cilmu waxna kama oga oo eh, fikrad ahaan waxba uma oga wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin mina sin wuxu gargaara waidaa tutla hadii lagu dul akriyo calayhim dushooda aayaatuna ayadaha yaga bayinaatin caala ay cadcad yihiin tacrifu waad ka garan fii wujuuhi ladiina kuwii wejigooda kafiru gaaloobay almunkara dafiraad baad ka garan aayad markii lagu daqray inay diidan yihiin wejigoodabaad ka garan yakaaduuna waxayba siga yastuuna inay ku boodaan oy qabtaan biladiina kuwii yatluuna calayhim kudul akriyayiin dadka gaalada ah aayadaha qur-aanka haddii lagu dul akriyo wejigoodaad ka garan inay diidan yihiin o dafirsan yihiin waxayba sigeen dadka akriyaya intay ku boodaan inay qabtaan ay waxyeelayaan bayba qarka u saaran yihiin siday u neceb yihiin aayadaha qur-aankooda waxaa la yidhi waxaa ka shar badan nicidda nucaysaan naarta waatan inoo soo socoto idaa tutla caleyhi markii lagu dul akriyo aayaatuna aayadahayaga bayinaatin xaalay cadcad yihiin tacrifu waxaad ka garan fii wujuuhi ladiina kuwii kafaruu gaaloobay almunkara diidaad ka gar yakaaduuna waxay sigi yasduuna inay qabtaan oo ku boodaan biladiina kuwii yatluuna calayhim ku dul aqriyayey aayaatina aayadaha ku dul aqriyay qul waxaa tidha afa unabiukum ma idinka waramaa bisharin wax shar ka shar badan min daalikumka diidadan aada diidanta aayadaha la aqriyayo ee diidantihiin wax ka shar badan aayaduhu shar ma lagu qancinaya waxan waxaan idinka sharka idinla ah ee aayadahe la akriya wax ka shar badan msheeg h anaar naartaa ka shar badan qur-aankan aad diidantihiin idinka shar idinla iyagu shar la yahay waxaa ka shar badan naarta aad geli doontaan wy qul waxaa tidhi afa unabikum idinka waramaa bisharin wax ka shar badan min daalikumka ha waxaan aad diidantihiin diidadan aad idinku sharka u haysataan wax ka shar badan sheega hiyo naar wey waa naarta wacadaha allah u ballan qaaday aladiina kuwii kafaruu gaaloobay naartu alla u ballan qaaday wabisalmasiiru meel loo ahaado xun weeyaan inaga fi waqti alxaadir dad fara badan oo fara badan yaa hadaad aayad u sheegto war nagala tag buu kuleeyahy nagala tag biici baa tahay wahaabi eh hadaad xadiis u sheegto wuxuu kuleeyahay war nagala tag anagu sheekh iyagu waa sheekh ibilo waxaan nooma sheegin way inoo joogaa waxaan haddeer buu inoo jooga dadka culimada ka hor yimaada wey yaa ayuha waxaa la sameeyey masalun tusaale aada ku wax qaadataan tusaalaha dhegaysta ina aladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duuni illaahi alla keyrkii lan yakhluquu ma abuuri karaan dubaaban daksi ma abuuri karaan walow ijtamacuu hadday ku kulmaan lahu daksiga abuurkiisa wain yaslubhum hadduu ka qaato adubaabu daksigu shay-an asnaamtaa ka qaato laa yasaguduuhu kama soo dhacsan karaan minhu daksigii kama soo dhacsan karaan dacfo daalim kan wax raadinaya ee sanamka ah waa daciif yowan madluubu ka la daksiga la daba ordi ee wax laga dhacsa laleeyahay iyo daksiga lafti labaduba waa daciif kulligood waa daciif labadaba waxaa tafsiirka laleeyahay dacfa daalib walmadlub dacufa waxaa daciifa aaalibu kan caabudaya sanamka ee sanamka wax ka raba iyo walmadlubu ka laga raba ee sanamka laba laba daciif wax ma aha marka waxaanay caabudayaan daksi abuuri karaan horta daksigu waa wax waa wax xawayaanku waa wax jilicsan oo yaryar weeye oo fara badan oo ka badan hal daksi ma abuuri karaan waxyaabahan ay ku duldaadiyeen cadilka iyo subaga ay ku duldaadiyeen duu daqsigu intuu ku dego saa uga dhuuqo iskama celin karaan waxaasay caabudayaan wey wax aan alla ahayn haddaad caabudo waa sida adabilmatal saalixiintii ficneyd ee wafaaday haddaad barida ka waran saalixiintii ficneyd e, e, haddaad tilaado sheekhi sheekh hebel waa ninkaas u fiican oo weli ah haddaad barida ku tari waa la kanfay godka la geliyey ma soo bixi kara waay ruuxdiina barzakh bay joogtaa wey qul yaa bari ku yidhi ana nin bari aabbahay baan bari aabbahay baan garan inuu ijeclaa baan ku idhi aabbahay baan bari baan ku idhi wuu ijeclaa waan garan haddaan inuu bari wey yaa ayuhannaasu dadkiiyow duriba waxaa la sameeyey mathalun tusaale ee fastamicuu dhegeysa lahu darbiga tusaalaha dhegeysta ina kuwa tadcuuna aada oo min duuni illaahi ah lan yakhluquu ma abuuri karaan dubaaban xaba daksia ma abuuri karaan walow ijtamacuu hadday ku kulmaan lahu daksiga abuurkiisa wain yaslubhum dubaabu dubaabku hadduu ka qaato wax ka furto shay-an shay laa yastanqiduuhu kama dhacsan karaan minhu daksiga dacufa waxaa tabar daran addaalibu kan wax daba ordaya ee wax rabe wixiisii laga qaatay ee sanamka ah madluubka la daba orday dasi waa laba daciif waxba qiimad ma leh maa qadarullaha alla ma ayna xurmaynin ma sharfinin xaqa qadrihi sharaftiisa sidii ay u mudnayd in allaha alla la qawiyinka xooga badan weeye casiizun oo qaalib ah markay alla waxaan barbar dhigeen aan daksi iska celin karin oon daksi abuuri karin markay alla barbar dhigeen alla ma yna xurmaynin ma yna weynin sharaftuu alahaa tii mudnayd ma yna samaynin wey allah subxaanau watacaala saasuu leeyahay marka waxaan allahayn qofkii caabudo oo dhani waa sida geedkaaba ha ahaada maa qadarullaaha alla ma aanay xurmaynin ma weyneynin xaqa qadrihi weynayntiisii mudnayd in allaha alle laqawiyin ku xooga badan wey casiizun oo qaalib ah allaahu alle yastafii wuxuu doortaa min almalaaikati malaaigta rasulan rasul buu ka doortaa wa min annaasi dadkana rusul buu ka doontaa in allaha alle samiicuka maqlo weye basiirun oo arka yaclamu alle wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim rususha waxii ka horeeyey imaa khalfahum wailallaahi alla xaggiisa turjacu lumuuru umuurtoo dhan loo celin allah subxaanau watacaala malaaigtana waxay yidhaahdeen kan ninkan waa nin bani aadamahe muu malaaig soo dira bay yidhaahdeen markaasuu alla wuxuu hi malaaigta qudheeda rusul bay leedahay laakiin haddii dhulka loo soo diri lahaa waaba la baabii lahaa lama inaa qabsan kareen malag aan gaajoonaynin oo hurdoonaynin iyo dadkan gaajoone hurdoon miyo isqaban lahaaye maya bani aadamkana rusul baa laga doortay marka nabiyullahi maxamed rususaa la doortay yuu kamid yahay allah subxaana wa taala waa samiicun basiir wey wuxuu alla ogyahay subxaanau wa tacaala rusushaa uu diray wixii ka horreeyey oo soo dhaafeen iyo waxa ka dambeeyo ilaa qiyaamaha ah allah baa og ugu dambeynta allon baa maxkamadiisa la tegi wey allahu alla yastafii wuxuu doortaa min almalaaikati malaaigta rasul sida melku jibriil soo rasuul ma aho waxyiga uma xilsaara midisow uma xilsaara roobka iyo waxaa midisho mowdka uma xilsaara rusushaasu alla malaaigta ka doortaa wa min annaasi dadkana wuxuu ka doortaa rusul buu ka doortaa in allaha alla samiicun ka maqla weeye basiiran arka yaclamu alla wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim rususha wixii ka horreeya uu dirayo iyo maa khalfahum waxa ka dambeeya iyo xaaladay ku jiraan allah baa og wailallaahi alla xaggiisa turjacu lumuuru umuur oo dhan loo celin meel kastaba ha soo martee ugu dambeyn allah bay u tegin yaa ayuha aladiina aamanuu qoladaa muminiinta ahay irkacuu rukuuca wasjuduu sujuuda wacbuduu rabbakum rabbigiin caabuda wafcaluu khayra khayr sameeya lacalakum tuflixuuna si aad u guulaysataan maxaa la yidhi muminiintiie salaada tukada weyn allihiina caabuda weyn khayrka wixii aad awood u leedihiin kana fataqu llaha ma stadactu waxaynu soo marray xadiis ah ayadii hore ee sajada ahayd qofkii labadaas aan sujuudayn yuuna xoog badnaa xadiidka waayo meesha salaadii baa lagu sheegay mooye sujuudi lama sheegin waa salaadii waxa la sheegaya sujuudu tilaawahay kamid tahay uu leeyahay imaam shaafici laakiin axmed bin xambal iyo abu xaniifi iyo kamid ma ah bay saasaan xoog badan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa mu'miniinta ahay irkacuu rukuuca wasjuduu sujuuda bimacnaa ka dhigan tahay wacbuduu rabbakum rabbigiin caabuda si guud iyo si gaaraba rabbigiin caabuda wafcaluu khayra khayrka sameeya intaad awood u leedihiin lacalakum tuflixuuna sidaad u guulaysataan guusha maxaa lagu helaa inaad alla caabudo ood khayr ka samaysaa guusha lagu helaayo haddaadan alla caabudona wax kala caabudo khayr xagguu kaaga iman wajaahiduu dagaalama filaahi fii sabiililahi alla jidkiisa u dagaalama xaqa jihaadihi jihaadkiisa ka u mudan huwa alla ijtabaakum wuu idin doortay nabiyullaahi maxamed inaad ummadiisa noqotaan buu idin doortay wamaa jacala calaykum ma yeli fi diini diinta min xarajin wax idhiid ah milata abiikum aabbihiin diintiisa raac ibraahiima ah allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay dagaalama jihaadkanu jihaadkii afka ahaa iyo kii gacantaa labadaba way noqon naftaada la jihaado yana meel xun ka dhici shaydaanka la jihaado iska cel alamru bilmacruf nahyi calmu waa jihaad gaalada ka soo horjeeda islaamka la jihaad waa jihaad oo dhan baa la sheegay jihaad un weligaa ku jir qofka mumkii caawa markuu intuu socdo soo tooso uu salaada tukado watarka iyo wixii lamida tukado waa jihaad hadda fadhiganaynu meesha fadhinaa dadaalaa laleeyahay allah inoo doorta inaynu noqono ummada khayru khalilaah allah inoo doorta inaynu noqono alxamdulilahi rabi alcaalamiin ummadda khayru khalilah oo nabigu ducadiisa inoo dhuumiyeyo duca la iga aqbali baan ummadayda kayd uga dhigay buui qiyaamaha yayna anfici ducadaa nabigu caleyh salaatu wasalaam wamaa jacala calaykum fidiini min xaji cidhiidhima yeen salaada qofka musaafirka ah laba ragcadood baa looga dhigay salaada uu kulmin karaa qofka soomi kari waaye iska afur baa laleeyahay waxa weeye wax cidhiidhi oo cidhiidhi ina haystaa ma jiro daacada alla oo dhan markaad eegto salaada waabad u xiisoon markaad salaada la qabsato waad u xiisoon maba dayn kartidba wax cidhiidhi aana ilaahay inama saaray subxaana wa tacaala wax walba fursad buu inooga yeelay makhraj buu inooga yeelay wixii dhib ahay yimaadaan makhraj baa loo yeelay xataa qofku markuu gaajoodo hilibkaa baktigii waxaasu iska cuni waxa weye dhibaataba ma jirto diinta islaamka wajaahiduu dagaalama filaahi alla dartii xaqa jihaadii jihaadkiisa ka mudan huwa alla itabaakumuu idin doorto inaad ummadda nebi maxamed noqotaan buu idiin doortay wamaa jacala ma yeelin calaykum dushiinna alle fi diini diinka dhexdii mid xariyo wax cidhiidhi oo dhiba ittabicuu raaca millata abiikum aabbihiin diintiisa ibraahiima ah huwa alle samaakum wuxuu idiin bixiye almuslimiina min qablu hor iyo fii hada kitaabkan hadda aynu hayno muxuu muslimiin idinka dhigo ilaahay khayrkaa idiin yeelay oo idiin doortay liyakuuna inuu ahaado alrasuulu rasuulku shahiidan kii ku markhaati kaca calaykum dushiina wa takuunuu idina aada ahaataan shuhadaa kuwa ku markhaati kaca cala annaas huwa samaakum lmuslimiin magac diineed haddaad la baxayso magac diineed ma nin magacii baad la bixi caqiidadii hebel baan haystaa dariiqadii hebel baan haystaa wahaabi baan ahay ma nin baad magacii lama ogola ilaahay muslimiin buu inagu magacaabay mu'miniin buu inagu magacaabay laakiin nin inaguma magacaabin inaynu noqono nin dariiqadii baan haysana ama caqiidadiisii baan haysana alla inaguma magaca lama ogola magac diineed nin ku abtirsada magac diineed nin ku abtirsada lama ogola muslimiin baynu nahay muminiin baan nahay allaynu caabudnaa maxaa kuwaa kuu diiday inaad ku abtirsato ilaahay muslimiin buu inagu magacaabay qofka aad caqiidadiisa haysato hebel caqiidadiisaan haysaa aada leedahay miyuu kaa xiga hadday caqiidadiisu islaamka tahay kaama xigo kaa cilmi badnaada hadduu doono hadayna tahay islaamka ahayna de kaba sii fogow nin caqiidadii ha qabsane caqiidada islaamka nabiyullaahi maxamed keeni qabso muslim buu ilaahay inoo bixiyo muslimnimada ogolow magac kale hala bixin oo magac diineeda magac diineeda hala bixin allah wuxuu leeyahay millata abiikum ibraahiima raaca huwa alla samaakum huwada dad baa ibraahim u celiyey laakiin allah baa loo celin huwa allah samaakum wuxuu idinku magacaabay almuslimiin idinku magacaabay min hor kutubihii hore muslimiin buu alla idinku magacaabay yuufii haadaa kanba muslimiin baa maxaad magacaa kale ku fali caqiidadii awhebel baan haystaa maxaa kugu wata maxaa alla idin doortay liyakuuna rasuulu rasuulku inuu ahaado shahiidankii ku markhaati kaca calaykum dushiina inuu idin soo gaadhsiiye wa takuunuu idina ad ahataan shuhadaa ku markhaati kaca calanaas nabiylahi maxamed baa la dhihi miyaad gaahs miyaad gaadhsiisay haabuu dhihi ummadii baa la weydiin wuuna gaadhsiiye ambiyadii kalea la su-aaliyo miyaad gaadhsiiseen ha qoladii ay ummadooda ahayd baayaadhihi nama ayna gaadhsiinin ambiyadii baa la dhihi yaa idinka ummada nebi maxamed oo markhaati nooga adhi ummadda nebi maxamed maxaad ku ogaateen baa la dhihi nabiga inagaa noo sheegay waxbaba hadalkiiba halkaas ku dhammaaday mar haddii alla idin doortay oo alla muslimiin idinku magacaabay oo sharafta alla idin yeelay fa aqiimu salaata salaada ooga oo shuruuddeedii arkaanteedii iyo ooga waatu zakaata zakadana bixiya wactasimuu billaah alla qabsada bixablillaahi alla xadhigiisa qabsada qur-aanka kariimkaa qabsada dariiqadii nabiyullaahi maxamed qabsada haddaad baryaysaan isbarya haddaad caabudaysaan isaga cabad alla ku xidhnaada wey maxaad alla uga furan qalbigaaga mar keliya miyuu ka bixe allah qofka muminkaa maya nabiyullaahi maxamedna qofka muminkaa qalbigiisa mar ka bixi maayo waa hubaartaas inuu hurdo ha joogto laakiin marna qalbiga ilaa had jeer ilaahay qudradiisii allah iyo nabigu marna qalbigaa ka bix mahaya allah wuxuu leeya faaqiimu salaata salaada oga waatu zakaata zakadana bixiya wactasimuu bixablillaah ilaahay xadhigiisa qabsada alla qabsada cibaado iyo wax walba alla qabsada huwa alla mawlaakum ka idiin gargaari wey fa nicma waxaa wanaagsan almawlaa ka gargaara wa nicma waxaa wanaagsan annasiiru ka kaalmeeya almakhsuusu bilmaxi allah markii carabiyada la yidhaha nicme iyo bise iyo wax makhsuus la yidhaha bay leeyihiin nicma waxaa wanaagsan almawlaa gargaare wa nicmo nasiiru kaalmeeyaa wanaagsan almaqsuusu bilmadxi allah wey allah subxana wataala